الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحaaبه أجمعين baabu maa yucraf bihi naasiku min almansuuf wuxuu baab u yahay maa yucraf waxa lagu garto bihi asagaba annaasiku shayga naasikha iyo daliilka naasikha oo dembeeyo mutaakhirka looga garto min almansuuqi iyo min almutaqadim kii xukunkiisa la tirtiray oo horeeyey sheekhu wuxuu raba halkan inoogu sheego raxmatullahi caleyh shiraazi abu isxaaq shiraazi wuxuu raba halkan inoogu sheego seed ku kala garanaysaan naasikha iyo mansuukha marka eh, naasikh iyo mansuuq hadda la kala gartana waa muhiim si aadan daliil muxkama oo sugan aadan u dhihi waa mansuuq oo xukunkiisa waa la tuura inaad iska hubsato ood ka baaraan waa hawl laga maarmaano abwaabtan dayaan ku jirno naasikh iyo mansuuqana abwaabta usulfiqigo muhiimka ay ka mid tahay weye sababtoo ah eh, asalka shareecadu anaha muxkama wey alasl fi shariica waxaa weye anaha muxkama shareecada in lagu dhaqmaayo oy muxkama aysan mansuuqa ahan wey adiladu saas weye marka inaad iska hubsato ka baaraan wixii mansuuka iyo wixii muxkama aad iska fiiriso waa laga maarmo hawsha aad uga baaraan marka baab wuxuu yahay maa yucraf waxa lagu garanahayo lagu kala geynaya bihi asagaba annaasiku naasiku waa daliilka dambadee mutaakhirka min almansuuqi min daliil mansuuq daliilka xukunka la tirtiray oo huwa mutaqadim horeeyey wixii looga garanayo marka calaamadu sheegi doona dhowr kabacdina tafaasiil yar raacin doona waclam waxaad ogaataa buu yidhi anna naska tirtiridu qad yuclamu waa la ogaadaa bصriix nui nuطqa cad baa lagu ogaadaa hadal iyo weer cad yaa lagu ogaadaa wy ka qowlihi wajal alla uu yihi alaana kafafa اllahu cankum alaana hadda weeye ayuu kafafa اllahu cankum ilaahay inka khafiifiye wey hawsha horay inii saarnayd oo ahayd halkii nin inuu toban muwaajaheeyo oo u sabro oo u fariisto u gagsado hadda ilaahay inka fududeeyey kabacdi ninkii laba maxal ku aado wey marka waad ujeedaa alaana baa le alaana kafafa اllaahu culayska hore inii saarnaa ilaahay subxaana watacala waa ka fududeeyey marka waa manduuq sariixa ah wey qad yuclamu bisariixi nui nudqi cad oo waadixa lagu gartay ka caza wajal alaana khafaf allahu cankum taa marka waa inay ku timaadata adilo badanna way leedahay way iska dhib saa dareed sheekh kuwa si dheeraan mahayaba marka haddii mar laftigu ku yimaado sariix ku yahay waxa wax mushkila male horaad u qaadanaysaa waqad yuclamu taas waa mid mid labaad waqad yuclamu waa la ogaadaa qad yuclamu nasqi wey nasqigi waa la ogaadaa bilijmaac baa lagu ogaadaa daliilkan inuu mansuuq yahay oo tirtiran yahay ijmaac baa lagu ogaadaa ijmaacun hadda tuu noo soo hormaray asaga wax ma nasakhaye wixii nasakhaybuu kutusahayaa ta hore usoo marnay qadiyo culamo in la ogaada la arkabaa naskiga in la ogaado bilijmaac in lagu ogaado wa huwa waxaa weeye ijmaacaasuna an tujmaca inay ku kulanto weye ta'da in la godo liannoo ajmaca ayaa laga keenay ficilka oo ajmacan dee hamsadu tacadi bay ku tustaa marka ajmaca haddaad ka keentay mudaaricii waa inaad marka goday noqonaysaa wy lakin annaga hadda waba nooma xarakayso cido xaragii ma jirto ragtaada in la godo saas noqonaysa huwa an tujmaca waa inay ku kulanto alummatu ummadda nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam mujtahidiinteeda culmadu waa inay ku kulmaan calaa khilaafi wax ka duwan oo ka gedisan ma shay wax ka gedisan warada uu ku yimid weeye oo min alkhabar wey calaa khilaafi maa warada kii soo aroray khilaafkiisa oo min alkhabari xadiis iyo adilah wax ka gedisan oo cagsigiisa iyo wadni axad ku ijmaacday daliilkii aan hayniy xadiiska meesha noo yaallay cagsigiisa wax ka hor imaanaya culammada ku ijmaaceen taa macneed waxayna tusaysaa weye daliilkan meesha yaalla oo ijmaaca ay iskhilaafsan yihiin inuu mansuuq yahay shayga nasakhana uu yahay shayga ijmaacu uu cuskan yahay oo ijmac uu ku fadhiyo waynaba iska yar tahayba in dee hadda ijmac inta lagu yihahdo shaygan waa ijmaac daliilka ku fadhiyeyna aadan helin inta badan macnaha shay aad u badan oo ma aha shay aad u badan lakin marar inay wadaadadu ka tagaan waa laga yaa marka hadaad raadiso inaad shay u badan tahayo fayustadlu marka waxaa loo deliilsanahayaa weeye fayustadlu waxaa loo deliilsanahayaa ijmaacaasi hawsha waxaa loo deliilsanahayaa bidalika ijmaacaasi hawshaas calaa anahu khabarkaanu calaa anahu alkhabar weeye mansuukun inuu tirtiran yahay mansuuk in la tirtiro laga guuray ayaa loo deliilsanahayaa liana maxaa dhacay liana alummata ummadda nebi maxamed laa tujtamicu kuma kulanto cala alkhaطa'i khata iyo gafku kulmi mayso inay daliil muxkamo meeshaan yaalla cagsigiisa iyo khilaafkiisa ay ku ijmaacaan oo daliilkiisa ku khilaafaan maba dhacaysago lanno daliilkii waa yaallaa waabana haynaaba maxaa marka culummada iyo mujtahidiinta iyo ummadda maxaa ku xambaaraya khabarkii iyo daliilkii oon hayna inay cagsi ku ijmaacaan oo ku kulmaan hawsha ugeynaya maba jiraba hawsha ugeynaya ma jiro marka لأن الummata laa tujtamicu kuma kulanto weeye calى الkhaطأ gafka kulmayso ummadda weeye taa marka wuxuu kuu sheegay oo wejiga labaada oo naasikha mansuukha looga gartaa in ijmaaca ummadda la helo ay culammada ku yihaahdaan daliilkan waa mansuukh lagu ijmaaco lagu ijmaaco waxade wax nasakhayana waa ijmac uu cuskasan yahay mid saddexaad tilaabo saddexaad waqad yuclamu waa la ogaadaa naasikhii waa la ogaadaa min almansuukh looga ogaadaa wey bitaakhiiri dibdhicid weeye bitaakhiiri dibdhigid axadi lafdayni labada lafdi mid ka mida dib looga dhigo can ilaakhari midka kale weeye maca tacaarude e maca xusuuli tacaarud iyadoo tacaarud jiro isku dhacayaan meesha qad yuclamu bitaakhiiri meeshaas waxaa kutubta qaar ku qoran waqad yuclamu bitaakhuri in la yihaahdo bitaakhuri oo taakhiirka ya-da laga daayo saasaana fiican laqaba ahaanta waqad yuclamu in la ogaadaa la arkaa bitaakhuri ama bitaakhiiri digdhigid weeye axdi lafdayn laba lafdi can ilaakhari kaga labada lafdi hadda maxay yihiin waa naasikhii mansuuqii wey ayb can alaakhari midka kale uu dib uga dhaco maca tacaarudi ayagoo ishardinaayo wey asal waxaa u ah dee markaad leedahay naski baan raadinaya labadan lafdi iyo labadan daliil inay istacaarudhayaan tacaarud uu ka dhexeeyo tacaarud uu ka dhexeeya maxaa lamarana la marayaa in la jamciyo haddii la jamcin waayo in la kala rajaxo haddii la kala rajaxi waayo markaas waxaa la aadayaa he naski la aadayaa wey ayb ariiqatulaxnaaf laakiin waa ka duwanta ariqatulaxnaaf marka ugu horeysa waxa weeye waa in la jamciyo haddii la jamcin waayo in maxaa la yihah naasikha la aado naasikha la aado marka labadii lafti marka tacaarud inuu jiro waa laga maarma tacaarudku marka weji walba inuu yahay qasab maaha haddii labada nas midba mar lagu camal fali karo midba zaman lagu camal fali karo midba xaalad loogu camal fali karo waad ku camal falaysaa lanno inaad daliilka tuurto ood xukunkiisa o dhan ilqayso waxaa ka khayr badan wakti min alaqwaal inaad axwaal sanad min eh, eh, eh, sanawaad ka mida ah inaad tiraha lagu camal falo ayaa dhaanto taasaa ka fiican wadaalika kaasu waxaa weeye buu ku yiri oo labada lafti mid mid uu ka dambeeya tacaarudna uu jiro milu maa ruwiya wixii la wariyey shiraaside ruwiya way ku badantahay imaamu nawowina waa cayrsada <laughs> ninka la yidhaha shiraazi imaamu nawowi kitaabka sharxi muhadabka muqadamadiisa muqadamada aad bay u fiicanta hadda ka horna waa ishaara umalaynaya kitabka muqadamada hala aqriyo muqadamadaas waxaa ku jira musalax iyo usuul fiqi iyo aadaabu طalab اlcilmi iyo cilmi baa ku jira gooniyo cilmi gooniya ku jira waxaa ku jirta aadaab اlfatwa wاlmustafti wاlmufti waxaaso dhan baa ku jira meeshaas marka kaga hadlaayo aad buu u naqdiya wuxuu yihahdaa shiraazi hawsha ruwiya xadiis saxiixaynka dhex taalla ayuu wuxuu ruwiya iska dhihi buu yii waana khalad buuyi xadiis wuxuu daciifa oo maraasiila ama munkaraadana wuxuu ku dhihi buyi qaala rasuulullahi buu ku dhihi buuyi marka waxaas wax loo adkaysan kara maaha buuyi asaga keliyana ma aha buyi markaasu sii sii tilaabsada nawowi wuxuu ku yidhi asaga keliyana ma ahane fuqahada iyo usuuliyiinta iyo ragga wax qoroo dhan ama mufasiriin ha noqdeen ama muxadisiin ha sheegteen ama usul fiq ha ka shaqeyen ama fiq ha ka shaqeeyeen ama luqa ha ka shaqeyen hataa hawshaas wuxuu waa ku qaldameen buyi wahaadaa xaydatu can sawaab ariiqii iyo sawaabkiina waa ka leexdeen waa ka sanbariirixdeen ma jooji imaam nawowi manaa ma barbarin marka shiraashi hawlaha lagu qaysto uu ku qaldamay ka mid tahaw xadiisku hadduu saxiix yahay waa inaad tiraa qaal rasuul waa inaad tirahdo wey rawa waa la wariye waa inaad tirahdo hadduu daciif yahay ama aadan hubin ruwiya dukira waa inaad tiraahdo wadalika mil ma xadiiskan o kale fi saxi muslim rixiya low wadalika misl maa ruwiya wixii la wariyey weeye annahu nebigu qaala inuu yidhi asayu bisayibi jildu miatin warajmu wey ah, jaldu jaldu miatin wey nebigu ala slam wuxuu yidhi asayibu kii maxaa la yihahda guurka soo maray wey bisayibi mid kale guur soo maray hadduu ka sinaysto jaldu miatin wey boqol in lagu dhufto warajmi haddina la rajmiyo la dilo inta boqol jeeda lagu dhufto kabacdi rajmiyo wey uma intaas kabacdi bi ruwiya haddana waxaa la wada ruwidan kale iyana de waa tiyo kale ku socotaaye waa saxiix xadiistan kurtigeeda annahu nebigu calayh isalaatu wasalaam rajama inuu rajmiyey maacizan ninkii maacis la oran jiray maacis magaciisa eh, maxaa la yidhaahdaa hariib eh, in la yidhaahdo ayay kutubta qaar sheegaan wey hariib in la yirahdo magaciisa sheegaan oo maacis uu la qab yahay alcilmu cind allah walam yajlidhu mana uusan jeldin nebigu ninkaa waa rajmiyey iyo qaamidiyadiiya waa rajmiyey jaldina kamuusan horumarin wey miatu jalda intuu ku dhuftay kabacdi ma rajminine waa rajmi calauul ninkii hore laga rajmiye weeye fadalla wuxuu ku tusay weeye fadalla wuxuu ku tusay jaldintiisaas waxaan leeyahay eh, rajmintiisaas oo jaldigii uu ka tegey wuxuu ku tusay calaa ana aljalda jaldintii iyo garaacidii karbaashidu mansuuqun in tirtiray bay ku tusaysaa saasuu shiiraasi maray laakiin masalada inay mansuuq tahay iyo in kaleba masale laysku hayo sababtoo ah saxaabadii nebiga alay sl markuu dhintay kabacdi dariiqada ah in shaabug lagu dhufto cali bin abi markuu khaliifka ah amiirka markuu ahaa wuu sameeyey inta boqol jeeda lagu dhufto haddana kabacdi la rajmiyo way mareen wey culimmadu way mareen wey marka inay mansuuq tahay laysa bimutafaq wey inay mansuuq tahay mutafaq maa laakiin waa la samayn karaa waa laga tegi karaa intaa unbaa maxaa la yidhaahdaa oo nebigu alay sl wuxuu uga tegay inaysan waajib ahayn oo laga tegi karo Ah, ninkii raba ha israaciyo ninkii rabana haka tago inay tahay saas maxaa la yihahdaa ahlulcilmiga qaybo ka mido ah, ay qabaan oo arkeen ay arkeen qolna sidaanay mareen sidaan mareen marka ma sahlana ma sahlan in la yihahdo mansuuq lagula ordo ma sahlan almuhim jiraashi hadda wuxuu ku yidhi fadalla calaa ana aljalda mansuuq mar hadduu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam jaldigii ka tegey iyo inuu qofkii karbaasho ee hawshiba uu ka bilaabay in la rajmiyo waxaan u daliilsanaynaabio tarkigaas ayada uu ka tegay ila waa ficile waxaan u daliilsanaynaa inuu yahay jaldigu mansuuqi baan u daliisanaynaa lakin laysa musala masale musalama ma ah ayb marka dee waana kala dambeeyataa macneed waxa wey dambayntu waxaa weeye markii hore nabigu alay slam wuxuu yahay asawibu bisayibi jaldu miatin warajm hadalku saasu ahaw iyadoo saasoo hadalkaa la haysto ayaa hawshii ficil ficil ku timid wey dad baaba sinaysay waa iskeeneen nebigu alay sala slam marka hadalkiisii hore oo ahaa asayibu bisayibi jaldu miatin warajmu ma marine wuxuu ka bilaabay rajmiguu ka bilaabay bu marka taasi waxaan u daliilsanaynaa inay mansuuqo tahay jeldigu inuu mansuuq yahay wey lakin musalla ma fasl taas waa dariiqo lagu ogaado mar haddii labada lafdi uu tacaarud ka dhaxeeyo kii dambeeyana la ogaado in mansuuq la maro dariiqo la maro wey laakiin waa inuusan suurtagelayni in la jamciyo lakin kuwa in la jamciyo maxaa la yidhaha diidahaya ma jiro wax diidahaya ma jiro ayb faslu wayuclamu sidoo kale waxaa lagu ogaadaa dariiqo kale wayuclamu waxaa lagu ogaadaa almutaahiru fi اlakhbaar waxaa lagu ogaadaa binudqi hadal baa lagu ogaadaa xadiista midka dambeeya axaadiista nebi maxamed alay sala slam midka dambeeya see lagu ogaan nudqi iyo waa lagu ogaadaa wey wayuclam waa la ogaadaa almutaahiru fi akhbaar almutaahiru min alakhbaar wey min meesha la geliyaa fiican yclam mutaahiru min aahbaar ahbaarta mid ka dambe waa lagu gartaa binuطqi hadal baa lagu gartaa ka qowli sal اlahu alيه waslam nebigu uu yihi kuntu nahaytukum idinka nahiyey baan ahaa kuntu nahaytukum can ziyaaraةi اqubuur qubuurta inaad ziyaarataan baanin ka reebay weeye waxaana looga reebay islaamku marka hore u cusbaa yaa qubuuraha in la booqdo ama lagu ooyo ama la barakaysto ama eh, hadalkooda jaahiliyadu ay taqaaneen waxay taqaaneen yaa la goynhayo wey markay muslimiintu fahmeen xuquuqda qubuurta ay leedahay waxa iyaga laga rabo tawxiidku qalbigooda u degay kabacda ah waxaa le orda marka siyaarta la yiro y marka siyaasa sharciya ayaa ku jirtay oo markii hore waa la yaraynayey hawshaa la marciyey kabacdina waa loo fasaxay marka fazuruha booqda baa la yidhi hadda qubuurti booqda wey liannahaa tudakir alaakhira aakhiray xusuusinaysa qofkii hebel ahae shala halkan kula socdo walaalkaa iyo aabbaha iyo qaraabihi ehel ahaa inuu godkan ku jiro adigana berri lagu keenaayo aakharaad ku xusuusanaysaa ood soo reebato oo diyaargarowdo ayay noqonaysaa ood kafada aad diyaarsato ayay kuu kalifaysaa marka dee xadiistan eh, iyaduna waa saxiix wey marka dumarka iyo ragga iyan baa la isku hayaa eh, siyaarada dumarka raggu inay booqdaan ayagoo dood kama taagni lakiin dumarkan baa khilaaf ka jiraayo xanaabilada iyo qolyaha diina waxay lein dumarku asalahaan ma booqan karaan weeye laakiin culimmada kale waxay qabaan inay booqan karaan haddii ay maxaa la yihaahdaa ay si aadaab ah oo dhaqan wanaagsan ay u booqanayaan wey oo inta meesha qubuurta tagaan usoo ducaynayaan dadka muslimiinta iyaguna aqra ku xusuusanayaan oo halkaasi ku wada jiraan wey fasuuryadaasi ku wada jiraan wey ayb laakiin haweenaydu haddii ay markay meesha ooyeyso oo barooranayso oo qaylinayso oo lama ogolo hawsha ayadaaba hawshaa lama ogolo ayb almuhim marka hadda nebigu waa ujeegdaa wuxuu yihi kuntu nahaytukum ku inka reebay baan ahaa horaan haddana fazuuluha booqda marka waa ujeedda waa nudqi weeye nahyigu inuu horreeyey ziyaaradan ay dambaysayo marka taxriimkii in la booqdo ahaa waa la nasakhay limaada nudqi baan ku haynaawo nudqiga marka akhbaarta utimidna waa badan tahayde waxaa ka mida udxiyadii o kale nebigu alay sl sl inuu diiday udxiyada inay kaydsadaan kabacdina uu yidhi wataa anigi ka rabay udxuda inaad kaystaan maxaa leeya cuna oo kaydsada oo masaakiinta siiya waatuu yidhi wey marka akhbaarta way ku badanta hawsha ayadawa wa yuclamu waxaa lagu ogaadaa sidoo kale naasikha min almansuuq looga ogaadaa biikhbaari saxaabati saxaabadu inay ku warramaan saxaabadu dee waxyigii baa degaaya waa ardadii nebiga calayh isalaatu wasalaam marka inaad ayaga waxay kuu sheegaan ictibaarkiisuu leeyahay waa inaad tixgeliso waa inaad ogaato ashaahidu yaraa maa la yara alghaa'ib wey waxbay og yihin wey yuclamu biikhbaari saxaabati saxaabada ikhbaarkay ku waramaan ana haada أن hada bmacna أن hada nas wey ama hadihi اaayة nazlad waa soo degtay nazla waa soo degay أna hada hada nas nazla waa soo degay weeye bacda hada midkan gadaashiisa wey ila nuzuulka qur-aanka loo isticmaalaa axaadiistana waxaa loo isticmaalaa wuruud wey wayna saa kugu kala duwanaato hada اxadiiث warada hadihi اaayة nazlat wayna saa kugu kala duwan tahay marka sababu nuzuul اaayة wa sababu wuruud اxadii saasad kala qaadaysaa walculama bikhbaar صaxaabata ana haada e haada nas weeye ama haadihi aaya nazla waa soo degay waa soo degtay weeye ama haada nas nazla waa soo degay bacda haada ninka gadaashu soo degay wey mar hadday kuu warrameen oo ku yidhahn kanaa kanaa ka dambeeyey haddana ay istacaarudeen ood jamcin weyday ood eh, eh, hawsha ku wada camalfali weyday midka dambe huwa naasik midka horena hee mansuuq baad aadaysaa w wawarada waa soo arooray weeye haada kan waa soo arooray haada oo nas ama haada khabar wey uu soo arooray wey hadda xadiis inuu jeeday kutusaysaa bacda haada midkan gadaash soo arooray wey axaadiiskan waa soo arooray oo waa yimid bacda haada xadiiskan gadaash waa soo arooray wey kamaa ruwiya sidii la wariyey wey kamaa ruwiya de soo ma jeedin kamaa waa iska socotaa marka kamaa ruwiya sidii la wariyey weeye annahu nebigu alay sala slam kaana wuxuu aha ama anahu amar yashaani kaana waxaa ahaa aakhir alamrayn labada amar kii dambeeyey labada amar amarkaano hadda maaha amarkii lagu jamcinaayey awaamirkii lagu jamcinayey maaha waa kii lagu jamcinaayey alumuurkii lagu jamcinayay maxaana laga wadaa alxaalu washacnu baa laga wadaa alxaalu washacn kaana wuxuu ah anahu amar shani kaana wuxuu ah aakhir alamrayn labada arimood iyo labada xaala tii dambaysay min rasuuli lahi sal la ala sl nabig ilaahay tii u dambaysay waxay ahayd tarku lwuduu'i weysada inuu isaga tago mimaa shaygii masati naaru naartu ay taabatay wixii dab lagu kariyey oo cuntaho raashinoo dab la saaray ama hilib ha noqdo ama badar ha noqdee nebigu calayh salaatu wasalaam inuusan ka weysaysan oo isaga tegey taasaa dambaysa taa macnaheed marka waxaa weye markii hore nebigu calayh salatu slam wixii dab la saaro oo dhan waa ka weysaysan jire markii dambena farow ka qaaday markii dambena farow ka qaaday taa marka waxaa weeye wixii hore uu samayn jiray oo ahaa wixii naaru taabatay in laga weysaysto inuu mansuuq yahay marka saxaabadii waa kuu sheeg waxay ku dhaheen nebigu calayh sala slam xaaladiisi u dambaysay waxay ahayd wixii dab lagu kariyey inuusan ka weysaysan farahan uu ka qaado taasay ahayd ayb marka xadiista waa saxiixa xadiistaadii waad la socotaa waa xadiista lagu bushiyey hilibka geel weysada ma jebiya la soco adiistan adiista lagu bushiye weeye hilibka geel weysada ma jebiya xadiista lagu bushiye weeye oo waxaa ley xadiista hilibka geel weysada waa jebiya aad leedihiin wadaaddow ood la ordaysaan waxay ku jirtaa wixii hee maxaa la yidhaahdaa dabka la saari jiray ku jirtaa sidaa daraaddeed wixii dab la saaray in laga in laga weysana waa laga tegey marka waa mansuuqo wey hawsha soo garatay maylata laakiin warkaas waa baciid ma rabo warkaas baciid ma rabo Ah, markaas aad bu u fog yahay aad bu fog ayb qolo kale waana galeen waxay dhaheen eh, xadiistaa loo hiiriyey way sida wajibinaysaa eh, dad baa loogu asturhay loogu ceeb asturhay meel hilib majlis la fadhiyo oo hilibkii lagu cunay ayaa nin xoogaa neefu ka fakata nebigu markaasu wuxuu yidhaha hawsha isagoo asturahaya ninkii hilib geel cunay ha weysaysto ah, rag baa loo waxay dhaheen xoogaa cimaamadda lagu celinaya saasa weeyay dhaheen marka qisadaas waxay u baahantay inay sanad saxiixa ku timaado laakiin bacd axawaashi iyo bacdushuruuc ayaa lagu ishaara hadde marka ma ishaarid wadaad ishaare xaashiye uu ku qoray nebi maxamed alay slam dabadii soddon sano waaa leeyahay saddex boqoloo sano lix boqoloo sano miyaa xadiis lagu nasaqaya <laughs> waan fahnay saxaabada inay noo sheegeen oo dheheen nebi maxamed calayh salaatu wasalaam markii hore wuxuu ka weysaysan jiray wixii dab la saaro kabacdina xaaladiisa iyo shaniisa arrintiisu waxay ahayd wixii dab la saaro inuusan ka weysaysan taa macnaheed waxa wixii dab la saaro in laga weysaysto mansuuq waa lagu kala tego saxaabaduna waa kuu sheegay فأmا إذا kاn w rاawي أحد الkخبرين أقدم صحبة والآخر أحدث صحبة كبن مسعوud وبن عabاس لم يجuز نسخ الخبر الأقدم بخبر الأحدث لأنهma cاشhا إلى أن mاaت رsuل الله صلى الله عليه وسلم فيجuز أن يkون الأقدم سمع mا rwاه baعda سماع axda wey wuxuu ku yihi faama idaa kaana hadduu yahay raawi axda alkhabarayni labada khabar mid ka mida qofka wariyey ama idaa kaana raawi axda alkhabarayn labada xadiis mid ka mida saxaabiga wariyey hadduu yahay aqdama suxbata aqdama suxbatan suxbadiisu miday horeysay hadduu yahay aqdama suxbat saxaabinimadiisa in inuu la saaxiibo ayaa horeysay qadiim bay ahaydu horay bu islaamkiisu ahaa ayb sida khulafaa urashidiinka oo kale iyo muhaajiriintii oo kale wey wاlaakharu saxaabiga kalena axdaa maxaa leeya suxbatan suxbadiis waa dambaysa wey suxba cusub axdaa suxba suxbadiis waa cusbaydoo mar dambuba soo islaamayba nebi maxamed alah sala slam markiiba uu geeriyoonay wakti ku dhow ayuuba soo islaamayba tusaale kabnu mascuud wey cabdullahi ibnu mascuud alhudali weye ayb waa cabdullahi ibnu cabaas alhaashimi labadaas saxaabi weeye labadaas saxaabi oo kale marka cabdullahi ibnu mascuudna nebi maxamed calayh salaatu wasalaam oo maka jooga oo dhuudhuumanahaya ayuu rumeeyey weeye dadkii la dhibahayey buu ka mid ahaa oo lalaadu quraysh ma iyadoo la baqdhabahayey oo la garacayay buu ka mid ahaa cabdullahi bnu cabaasna maba dhalanba nebi maxamed markii la go'doomiyey oo shicib abitaalib lagu go'doomiyey markaasuu cabdullahi dhashaybu ah, cabdullahi bnu cabaas dhashaybu marka laba ninoo aad u kala fog weeye ayb laba ninoo aad u kala fog marka ka cabdullahi bnu mascuud waxaa weeye aqdama suxba wey waa bnu cabaas maxaa leeyahy axdat suxba wey suxbad waa yaqin nebi maxamed markuu eh, geeriyoonaayey wuxuu sheegay naahastu maxaa la yidhaahdaa ixtiraam waxaan u dhawaadayba inaan qaan gaaro kooiy toban jir labiyo toban jir meelahaas ayaa la yiri buu ahaa wuxuu ku yidhi lam yajus hadday saas tahay macnaha ma dhihi kartid weeye saxaabiga dambe oo axdasu suxba ah xadiiskiisuna waa cusub yahayo waxaan ku nasaqayaa hee saxaabigu hore he xadiiskiisu waa duugo waan ku nasaqaya ma dhihi kartid wey halkaa aadi wey meesha duugii cusayb ma yaallaa qaldami wey lam yejus ma bannaana nasku in lagu nasakho lagu tirtiro khabar alaqdami kii horreeyey khabarkiisii xadiiskiisii bikhabari اlaxda midka dambe khabarkiisii in lagu tirtiro laa yejus ma bannaana bushiraas hawsaana qalbigayga ku dhici rag baa maray warkaa la soo tegey kitaab gaablowa marka waa la kala tuuree ha ku qaldami waa runtiis saxwo hawsha halkaa wax lagama fiiriyo hawsha wax lagama fiiriyo liannahumaa maxaa dhacay liannahumaa labada saxaabi aqdamu suxba iyo axdasu suxba labada saxaabi caashaa way noolaadeen weeye ama tusaalaan hadda cabdullahi bn mascuud iyo cabdullahi bn cabaas haddii loo yimaadaba caashaa way noolaade way noolaayeen ilaa an maata intuu ka dhintay rasuululahi sal rasulka intuu ka dhimanayay waa noolaayo haba kala horeeyeene laakiin nebi axmed intuu ka dhimanahayey soo lama ay joogin ha waa la joogeen wey mar hadday la joogeen waxaa dhici karta midkii aqdamu suxba ahaa nebi maxamed maalmuhu dhimanaya xadiiskaanba inuu ka qaatay nebi maxamed maalmuhu dhimanaya kan aqdamkaa hadal nebi maxamed oo cusub oo maalmuhu dhimanaya inuu qaatay baaba dhici kartaba kii axdasu suxba ahaa oo asagoo bil ka hor ka maqdayna hee xadiidkiina saa waa dhici kartaba soo ma dhici karto waa dhici kartaaba ixtimaal hadduu jirana oo meesha ixtimaal uu jirana naski lamaba ogolaba ixtimaal mar hadduu jiro waarid ixtimaalku qawi yahay lama ogolo naskina lasoo boodi ayb lannahumaa labada saxaabi caasha waa noolaayeen wey ilaa an maata rasul la rasulkuna intuu ka noolaa maaa ka dhimanahaye wey fayajuusu waxaa bannaan weeye oo macquul ah an yakuuna inuu ahaado aqdamu an yakuuna alaqdamu mid ka horreeyey inuu ahaado samica mid maqlay maa rawaahu ma khabarkii xadiiskii wey rawaahu wariyey bacda samaaci ka gadaal weeye alaxda midka cusub intuu maqlay kabacdaasna inuu maqlay midka hadda soo islaamay intuu maqlay kabacdi asna inuu xadiis kala maqlaa dhici karto nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam duruus buu jeedinhaya waxyigii baa degahaya nebi maxamed ilaa intuu ka dhimanayo waxyigu waa socdaa horta waa inaad la socoto marka waxaa dhici karta midkii soo islaamay laba bilood ka hor xadiis nebiga uu ka maqlay kii nebi maxamed maka kula saaxiibahe uu muhaajirigaha ah, inuu kabacdi asna xadiis maqlo midkan muhaajiriga oo mutaqadimkaana kii axdadkaa xadiikiisii uu munasabo kala tuuraa dhici karto marka taa wax laguma dhisa u kuy fayajuus waxaa bannaan an yakuuna alaqdamu midkii horreeyey inuu ahaado samica mid maqlay maa rawaahu xadiiskii khabarkii u wariyey bacda samaaci axdad kii dembeeyey waxaa la yidhahdaa gadaashiisa saxaabigii dembeeyey oo suxuusi cusmayd gadaashiisa inuu xadiiskan maqlay baa dhici karto taasu waa weji weji labaad waliannahu sidoo kale yajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu ahaado alaxdau midka saxaabinimadiisa ay cusub tahay arsalahu xadiiskii khabarkii mid irsaaliyey oo diray caman saxaabo inuu ka diro oo ka irsaaliyo qadamad ay horeysay suxbatuhu suxbadiisu ay horeysay weji qawi a midkaana oo kuwa ugu xooga badan oo maxay tahay saxaabi hadda soo islaamay ayaa xadiis wuxuu ka maqlahayaa abubakr sidiiq iyo cumar iyo cali cusmaan buu ka maqlahayaa hadda hadda maantuna soo islaamay la soco markaasuu ku leeya qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam saa daraaddeed fi saxiixayn waxaad arkaysaa de cabdullahi bn cabaas iyo caaisha iyo e caaisha waxay kuu sheegaysaa kitaabulwaxyi badulwaxyi saxiix bukhaariga waxaa yaalla caaisha waxay kaaga warramaysaa nebi maxamed waxyigu sida ugu bilowday hataa caaisha marka inaysan joogina ah waa qadci yaqiin wey ah, qadci yaqiin wey marka xaggey ka caadirtay hooyadeed umurmaan iyo aabbaheed abubakar sidiiq hadda awley la joogta ayagaa u tabinayo saa maxaa adiista u sideynayo halkaas ka keenaysaa nebi maxamed ala sl slam ba xaaskiisida asagao uga warramahaya oo dhahay saas saasaa igu dhacday saasuu igu bilowday istiqaal rasulla leedahay ah, marka saxaabada istiqaalu saxaaba iyo maxaa mutawasitkoodu axaadiis iyo waaqicuna is u joogin bay warinayay ka warinayeen ama nebigay dib uga maqleen ama saxaabada xaadirtay u warramaysa marka warkan waa qawi warkan waa qawi shaajka gole annahu yajuusu an yakuuna axdathu midka cusub oo gadaal ka soo islama arsalahu ee arsala xadiid wey arsalahu ee arsala alkhabar walxadiid xadiiska inuu irsaaliyey caman dad lagu ka irsaariyey eh, qadamad ay hormartay suxbato uu saxaabinayso ay hormartay iyuu ka warinayay qisadan oo wuxuu leeyay nebi maxamed calayhi salaatu wasalam magaalada maka isagoo jooga saasii saasaa ku dhacday oo yaa kuu warramay adugu hadda waad soo islaamtae hawshaadana waxay dhacday shan iyo toban sano ka hore hadda yaa ii warramay saxaabada kutugooda waa cuduul saxaabi kalu ka warinaya waalidkiisu ka warinaya eh, nebigu ka warinaya marka hawshaas wax dhiba male saxaabana sida anas uu sheegay maa kunaa nacrifu lkadiba wey been baa anagu maanan aqoon beenta dadka ubaan ka maqlayna saxaaba haddaan nahay been ba anagu maanaan aqoon b lakin dadkaa been laga gel been baan ka maqlan ayb marka taas waa iyana weji kala wey mar haddii marka saa ay jirto ma dhihi kartid midka eh, mutaqadim eh, suxba ah xadiistiisa waa nasakhayaa waan tuurahaya waxaana ku nasakhayaa maxaa la yihaha mutaakhir suxba waa axdaa suxban ku nasakhaya warkaa kaa soconay saxna maayo waana war baatilow wuxuu ku yihi walaa takuunu marka ahaan maysa marka iyada riwaayatu riwaayadiisu ahaan mayso mutaakhiratan mid dambaysa ahaan mayso mar hadduu xadiiskan ka irsaaliyey saxaabi kale e laa takuunu riwaayatuhu mutaakhiratan mid dambaysa ahaan maysa ba maxay noqonaysaa mutaqadimay noqonaysaa mutaqadimay noqonaysaa walaa takuunu riwaayatuhu riwaayatu ahaan mayso mutaakhiratan mid dambaysa weeye can riwaayati اlaqdam riwaayadii uu wariyey kii aqdamkaha ah oo asaga suxbadiisu ka horeysay riwaayadiisu mid ka dambaysa ma ahaanaysa weeye markaa ku qaldan wood oo falaa yajuusu ma banaana annasu naskama banaaniyo tirtirid maca alixtimaali iyadoo ixtimaalaadkaas iyo wujuuhdaas iyo qaababkaas ay jiraan nask la soo boodaya inaad tiraahdo laa yajuus ma banaana waa sax aad bay ogbanta warka ama idaa kaana haduu yahay ama idaa kaana raawi axad akhabarayn labada khabar midkii wariyey axad wariyo saxaabadii ka mida ama idaa kaana raawi axad alkhabarayn labada xadiis iyo labada khabar mid ka mida saxaabigii wariyey ayaa aslama islaamay weeye bacda mowti اlaakhari saxaabiga kale oo khabarka ka warinaya markuu dhintay kabacdu waa islaamayba bimacnaa saxaabi ku shahiiday beder tusaale ahaan ayaa xadiis noo wariyey beder buuba ku shahiideyba xadiiskana isagaa noo warinaya saxaabi soo islaamay eh, fatxulmaka sanadkii sagaalaad iyo tobnaad ee soo islaamay ayaa xadiis kale noo wariyey xadiiskii bedergu wariyey beder ku shahiiday iyo midkan xunayn kusoo islaamay fadxumo ka soo islaamay labadiis xadiis ba istacaaruday ma dhahaynaa marka kii beder ku sheegay xadiiskiisii waa muta'akhiro waa horreeye mansuukhigana iga tuur haye kan hadda soo islaamayna xadiisku waa muxku ma dhahaynaa maya hawshaa ku degdegi kule shiraas hawshaa iska ilaali ama idaa kaana raawi axad ilkhabarayn aslama mid islaamay hadduu yahay bacda mowti alaakhar midkii kale intuu dhintay ka gadaal aw bacda qisatihi qisadiisii iyo warkiisii wey bacda qisatihi markuu khisooday war buu sheego qisuu sheego hawl buu sheego asagoo xaadiray tusaale ahaan beder u xaadiray buu sheega hawl beder ka dhacday buu sheegay uxud hawl ka dhacday buu xaadir qiso ka dhacday buu xaadiray bacda qisatihi milu tusaaluhu waxaa weeye maa rawaa wuxuu wariyey طلق iبن عalي wuxuu wariyey طلق iبن عalي الxنفي wuxuu wariyey wey أن نبي sل نبga ilaahay suئila waxaa la weydiiyey can masi dakri dakrka in la taabto xubinka taranka in la taabto ayaa la weydiiyey weysada ma jebiyaa wlxaal huwa nebiguna yabnu uu dhisahayo weye masjid almadiinati masaajidka madiine uu dhisahayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo masjidu nebigu dhisahaya oo madiinaba hadda yimid ayaa su-aal la weydiiyey saxaabigana dadkii masaajidka wax ka dhisahayey buu ahaa xali nebi maxamedow ninkii dekerkiisa taabta wayse ma ka jabaysaa saasaa la weydiiyey falam yuujib nebigu ma waajibinin minhu min almasi alwuduu wayse kama waajibin nebigu markii la weydiiyey hal huwa ilaa badcatun minka wey cad hiliba adiga kaa mido wey gacantaadi lugtaadu la mid yahay cad hiliba adiga kaa saas yiri tahay waa mutaqadim marka ujeedaa qisada fada u oo bacda qisadii hadda ka qisaysu maxay tahay nebi maxamed aal uwa ymni masjid madiina lu masjidkii madiina marka waa qiso masaajidka qaabka loo dhisaayey ciidda ee dhagax in laysku qasaayey aws in lagu qasaayey rag inay dhagax soo qaadaye rag inay ciid keenaye rag inay tiirar soo qaadaye rag inay caleenta timirta soo qaadaye qiso dhan oo dheer weeye ayb falam yuujib nebigu ma waajibin wey minhu min almasi weeye minmasi dakr wey alwudu weyse kama waajibin wa rawa waa wariyey abu hureyra wuxuu wariyey abu hureyrana hadda waad garanaysaa abu hureyra goormuu soo islaamay sanadkii toddobaad ah, sanadkii toddobaad kana waxaa weeye waa sanadkii maxaa la yihahdaa he waxaa la yihahdaa labaada hijrada iyo halkaasa masaajidka waktigaasa la dhisayaa hore ayaa la dhisayaa abu hureyra waa wariyey weye iijaab alwuduu buu wariyey wa huwa abu hureyrana aslama waa islaamay weeye islaamku soo galay caama xunayn sanadkii xunayn weye warkaa isaga wey warkaa khata wey caama xunayn maxaa la yihahdaa sax maaha caama xunayn sax maaha limaada hadda saaxib xaashiya ay fi sanati الثaaminati min الhijr wa fi hada nadr buye لأna abu hurayrata aslama qablahu wey fi caami sabc min الhijr soo ma je bikhaybar taas saxiixa o khaybar buu islaamay marka xunayn waxaa jira ma nusakha kale oo kitaabka waxaa ku qoran khaybar baa ku qoran marka khaybar iyo xunayn hee yaa isaga darmatay wey nimanka nusaaqda laakiin waxaa la rabaa taariikhdu taarikhdu waa shay muhiima sheekhu taariikhdu waa shay muhiima wey nin aan taariikhda iyo cilmu taarikh aan wax kala soconna inuu yidhah waxbaan fasiraya ama waxbaan akrinaya waxaa weeye akhtaa badan iyo dhib badan buu gelaya xagga ruwaadda xagga culummada xagga axdaadta xagga masaa'isha waxaa weeye khalad weyn ayaad gelaysaa wey marka waa inaad iska fiiriso ood ka digtoonaato marka wahuwa aslama caam xunayn maahane caamu khaybar ayuu islaamay waxaa la yidhaha nebi maxamed alayh salaa wuxuu leeyahy magaalada madiinaan igi markaasaa yidhi war rasuulka aw magaalada laga maqan yahy ciidanba uusan joogin oo nin saxaabigu magaalada waali ka yahay maxaa la yihaahda carfa miyuu ahaa waali ka yahay oo dadka masaajidka nebiga ku tujinhayaano imid buuy saalyiri nebi maxamed iyo saxaabi iyo muslimiin waa baxeen khaybar meel la yihaa yuhuud baa lala xisaabtamahaya halkiibu iska sii daayay abu hureyrow halkiibu iska sii daayay markaasuu nebiga khaybar ugu tegay marka sanadka toddobaad weeye xunaynna hadda xunayn waa goorma waa markii maka inta la furtay sanadka sagaalaad hee waxaa la yihaahdaa kabacdi hawaasin lagu duulay markaa wey unayn whuwa aslama caam maxaa la yihahda xunayn biyo bacda binaa'i caama xunayn caama khaybar wey bacda binaa'i lmasjid masaajid mar lisay kabacdi ayuu islaamay wey ayib hadda marka waxaan haynaa dalq ibnu cali abu hureyra abdiraxmaan ibnu sakhr ayaan hayn labadeeda xadiis seen dhahaynaa wey waxaan dhahaynaa wey xadiiska abu hureyra oo mutaakhirka ah oo axdat suxba ah iyo saxaabigaas mutaqadim suxba ah oo ali dalq ibnu cali waxa waa isku nasakhaynaa sidaasu maxaa la yihahda waa inuu fayaxtamil fayaxtamil ama fa yuxtamaru in la yihahdaa fiican labadu waa dhici kartaa luq ahaan laakiin fa yuxtamalu waxaa la ixtimaalsan karaa wey waxaa la malaysan karaa saasa fiican la yihahda fa yuxtamalu waxa la ixtimaalsan karaa oo la malaysan karaa an yunsakha in lagu nasakho xadiisa talqin xadiiska talqin in lagu nasakho bixadiisihi ee xadiis abi hureera waxaa ixtimaali karta oo noo suurtogeli karta xadiis abi hureera iyo xadiiskii gabadhii busra bintu safwaan asaguna meesha ku jira hadda la soco xadiisa in lagu nasakho hee xadiis طalqi lagu nasoolay xadiisu طalqi waa mansuuq xadiisi aburer xadiis busrane waa maxaa weya muxkama la yiraahdo maxaa dhacay bu kuri sheekhu لأna ظaahira sida muuqataa أnnahu lam yasmac anahu abu hureyra lam yasmac muusan maqal maa rawaahu wuxuu wariyey ilaa bacda haadi اqiصati qisadan oo ah nebiga in masaajidka dhisaayay masaajidka markii la dhisaayey qisadu waa taas ayb fanasakahu markaasuu nasakay fanasakahu markaasuu nebigu alay sl slam nasakhay oo hawshii ayda hal huwa ilaa badcatun minka waa la nasakhay waa la tirtiro wey lianna aahira sida muuqata waxaa weeye noo soo degdegaysa annahu abu hurayra lam yasmac ma maqal maa rawaahu wixii wariyey xadiiska uu wariyey xadiisku wariyana dee muxuu ah idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi walaysa baynahumaa sitrun walaa xijaabun falyatawada saasuu habarku isagu wariyey wey لأنa ظاahiر sida muuqata أنhu abu hurayra lam yasmc ma maqal wey maa rawaahu xadiiska wariyey ilaa bacda haadihi اqiصati qisadan gadaasheeda oo ah masaajidka dhismihiisii wey fanasakahu markaasaa lagu nasakhay oo lagu tirtira wey taa waa weji waa la ixtimaalsan karaa wayuxtamalu waxaa la ixtimaalsan karaa sidoo kale alaa yunsaka inaan lagu nasakhin waa la ixtimaalsan karaa ayana waa waarid wey meesha ayana kaaga muuqanaysaa ayib lannu caqli waasicada inaad ku fakerto maxaa dhacay lijawaasi banaanaashada an yakuuna inuu ahaado abu hurera an yakuuna abu hurera inuu ahaado qad samicahu khabarkan iyo xadiiskan inuu maqlay qabla an yuslima intuusan islaamin ka horba inuu maqlay tan waa baciid ayad ma rabo lianna abu hurera nebi maxamed calayh salaatu wasalaam inuu la kulmay oo is arkeen intuusan islaamin ka hor abu hurera intuusan islaamin islamka soogi nebi maxamed uu la kulmay oo wax ka maqlay waxaa way taa waa baciid ma rabo lianna abu hurera waa nin reer dawsa halkaas iyo yaman iyo carra fog buu ka yimid waa soo hijirooday waa yimid saas magaalada madiina ku yimid kabacdina khaybar buu nabiga uga daba tegooy marka waa iska baciid midan ayadao lanna waa bannaan tahay qofku intuusan islaamin nebi maxamed war inuu ka maqlo kabacdi markuu islaamana u wariyo khabarka inuu maqla qofku uu maqlo isagoon muslim ahayn hadhowna uu yidhahdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa saas iyo saas ka maqla waktigaas oo intaanan islaaminahay waa dhacdaa xadiisna waa ku jirtaa xadiisna waa ku jirtaa marka warkaan isaga waa baciid wey wa arsalahu inuu irsaaliyey baa laga yaabaa wa arsalahu inuu irsaaliyey baa laga yaabaa caman culummo iyo caman saxaabo uu ka irsaaliyey qadima uu hormaray islaamuhu islaamkiisu horreeyo ah, sidoo kale waxaa la ixtimaali karaa wey wa arsalahu waxaa la yidhaha ixtimaal ah oo iyana meesha ku jirta wey manaa ah, sidoo kale tii hore in lagu cadfo wayuxtamalu anlaa yunsakha lijawaasa an yakuuna qad samicahu qabla an yuslima taas waa ixtimaal waxaa fiican marka in la kala gooyo la yihahdo sidoo kale waxaa ixtimaali kara waa yuxtamal arsalahu an arsalahu inuu irsaaliye weeye caman qadama islaamuhu cid islaamkiisu horreysay inuu ka irsaaliyana waa dhici kartaa bimacnaa saxaabigan oo abu hureyre ah inuu xadiiskan ka wariyey cid islaamkiisu horreeyey kabacdina asagu saa uu ku wariyey ayaa dhici karta marka xadiiskii busra iyo xadiiskan abuureer hadda uu warinahayo iyo kuwaasoo dhan iyo kii alqi keebaa horeeya marka imaanaysa keebaa horeeya marka imaanaysa marka taana waa ixtimaal meesha ku jiro weeye in abuureer xadiiska isaga saxaabo hore inuu ka wariyo irsaaliyey waa dhici kartaa taas marka mar haddii ixtimaal yimid nasti meesha ma jiro nas meesha ma yaale ha ku qaldami wey ama ida qaala aaabiyu aaabi haduu yihahdo hadi aayau mansuuqatu aayaddan waa mansuq ukeedu waa la tirtiray aw hada ahabaru mansuuq xadiiska waa mansuuq weeye lam yuqbal minhu laga aqbali maayo saxaabiga wuxuu la soo istaaga aayaddan waa mansuuqo xadiiskan waa mansuuq yiru lam yuqbal laga aqbali maayo korshiraas haddii hadda saxaabi aan laga aqbalin wadaad kale warkiisa he iskaba tuur isaga iskaba daawo ama ida qaala aaabiy ama ida qaala aaabiyu hadi aayau mansuuqatu aw hada ahabaru mansuuq lam yuqbal minhu laga aqbali maayo wey xataa yubayin intuu ka cadaynayo annaasika naasikha intuu ka cadaynayo oo leeya aayaddan waa mansuuka aayaddaana nasakday xadiiskan waa mansuuq aayaddaana nasakday xadiiskaana naskay intuu ka dhahayo laa yuqbal laga yeeli maayo ayb xataa yubayina naasikha fayundar markaa la fiiriyo weeye fayundar markaa la fiiriyo weeye fiihi ee la fiiriyo fayundar la fiiriyo i naasikla ir naasikaan fiirinaynaa masaxba taariikhdan fiirina dib baa u noqona daraasayna kabayn xukuma ka qaadanayna laannaga laftaynka culmaa nahay ayb wa min annaasi man baa ka mid culimmada qaala yidhi yunsaq waa lagu nasakhayaa bikhabarihi ee khabar saxaab waa lagu nasakaya saxaab hadduu war saasa uu la yimaado ku dhiirado waa la aqbalaya lanna waa war culus wey war culus waa la aqbalaya biikhbaarihi binaski uu sheegay yuq bal waa la aqbalaya an hawsha hawl lagu ijtihaado ama la yira aayad quraan waa mansuuqo ama xadiis waa mansuuq la yira hawl sahlan ma ahayd een wadaaddaa halkaa maray min annaasi man qaala yunsaku bikhabarihi waa lagu nasakhi wayuqalladu fiihi asagana lagu taqliidin oo lagu raaciyo taqliid asagana masalaha daba dhiganaynaa asagu ilaahay iyo hor alyameen aakhara la tago asaga u taalla asagaa noo sheegay anuguna waa aqbalnay masalahan daba dhiganay maca salaama wey wadaaddaa saa yiri min waaa ka mia man baa kami culamada qaala yiri in dakara naasika naasika hadduu sheego oo yiro aayadaanaa naskday aayaddan aayaddaa naskday xadiiskan xadiiskanaa nasakhay hee hadduu sheego lam yuqalad lagu taqliidin maayo bal yundar waa la fiirin weeye fiihi naasika waa la fiirin waa laga baaraandegay aan fiirinayna oo maxaa laga baaraandegaynaa waxaa laga yaabaa waxaan naasikha inuu naasik u qaatay waxaa kaloo muhiim ah intaana liman alxamdu lilahi hadda xusuustee waxaa weye naskiga saxaabada iyo selafku naskigu cindahum awsacu min anaski cinda almutaakhiriin naskiga saxaabada iyo selafkii mutaqadimiintu waxay u yaqaanaan e, takhsiiska iyo naskiga iyo tabyiin mujmalka iyo istinaha iyo gaayada iyo howlahaaso dhan waxay ku leeyihiin naski bay ku dhahayaan naskiga marka maxay uga jeedaan min baabi bayaan wa sharxi wa tawdiix bay uga jeedaan wa tafsiir bay uga jeedaan laakiin mutaakhiriinta agtooda naskigu adyaq hee waxaa la yidhaahdaa min almutaqadimiin waay waxay u jeedaan xukun la rafciyo xukunkiisii la qaaday midkan lagu bedelay uga jeedaan marka waxaa laga yaabaa saxaabigu markuu na leeyahay aayaddan waa mansuuqa inuuba uga jeeda hee aayaddan maxaa le aayaddan lagu khasisay inuu uga jeedo aayaddan aayaddaana wax ka soo reebtay inuu uga jeedo aayaddan aayaddaana lagu sharxo lagu tawdiixi inuu uga jeeda laga yaabo marka annasqu awsac ee cinda almutaqadimiin hale min almutaahiriin marka iska fiiri marka sidaas daraaddeed hadalkan waa sax wey waa in laga niqaasho oo la fiiriyo waa laga maarmaa minhu waaa kamid ah, man qaala yidhi in dakara naasika hadduu sheego lam yuqalad lagu taqliidin maayo lagu raaci maayo laska daba ordi maayo bal yundaru fiihi waa la fiirinhayaa bal yundaru waa la fiirinahayaa fiihi ay fi naasik waa la fiirin wey wain lam yadkur hadduusan sheegin saxaabigu annaasika hadduusan sheegin naasik loomu sheegin aayad waa mansuuq xadiis waa mansuuq yidhi nusikha waa lagu nasakhayaabay dheheen waqullida fiihi waa lagu taqliidinaya waqullida fiihi laamka in la shidaa fiican saasa saxwa nusikha waa lagu nasakhi waqullida fiihi waa lagu taqliidinaya asagaa lagu taqliidinaya limaada liannu hawl sahlan ma awey saxaabi inuu yidhaha aayaddan waa mansuuqo xadiiskan waa mansuuq inuu yaha ma sahlana wadada saasay leeyihiin weeye laakiin shiraasi dhigma jar deeq loo siin maayo waa radinaya wuxuu yihi wadaliilu daliilka xujada waxaa weeye calىa anhu amar shay laa yuqbalu inaan laga aqbalaynin kuwa waxaa wey daliilka asaga annahu amar yashan yajuus waxaa bannaan an yakuuna inuu ahaado saxaabigu qad ictiqada mid ictiqaaday oo aaminay oo u arkay oo ra'yeeyey annaska naskigii mid ictiqaaday oo u fahmay inuu yahay biariiqin ariiqo iyo jid iyo wado iyo wadiiqo oo laa yuujibu aan waajibinaynin annaska naskada aan waajibinaynin inuuba baab takhsiis ah uu nask noogu sheegaa laga yaaba aayad mujmalaa mid kaloo caddaysay inuuna yidhaa ayadan aayadaanay maxaa le baa laga yaabaa marka dariiqada hadda anagu aan wax u wadno oo mutaakhiriintu u wadaan oo ah rafcu lxukmi ee mutaqadimiin maxaa la maxaa la yihaa bikhitaabi mutaakhir ah inaysan ula jeedin baaba laga yaaba dariiqadaysan dariiqahan baa laga yaaba ayib huwa eh, waxaa weeye anahu saxaabigu ama anahu amar yashaana yajuus waxaa banaan an yakuuna inuu ahdo saxaabigu qad ictaqada mid caaqiideeyey oo aaminay oo u arkoo ra'yey inuu yahay annaska nasakhidii biariiqin wado iyo wadiiqiya jid weeye wadadaasoo ariiqadaasoo laa yuujibu aan waajibinayn annaska naskida aan waajibinayn inuu wax u arkay ayaa dhici karta marka inaanu ogaano oo shayga naasikha ah uu sheegayo iyo mansuukha aan isu fiirino oon ka baaraan degno waa lagama maarmaan waa ilaa inuu waa mansuukh hadduu yihahdo inaan iska qaadano maya ma yeelay nebigu walaa yajuusu ma banaana bui shiraazi walaa yajuusu ma banaana an yutraka in laga tago alxukmu haabitu xukunkii sugnaa aayad qur-aanoo sugan axaadiis sugan in looga tago oo la tago xukunkood in la tuuro min hayri nadarin fiiro la'aan iyo dhugmo la'aan iyo ta'amul la'aan iyo baaraandeg la'aan in layskala boodo hawshaan ma dhici karto لأن aصلku waa w شhaرcadu waa inay tahay muحkama waa inay tahay ثaabita waa inay غayr mansuuka tahay marka in la yihahdo waa mansuuko la iskala boodo ma yeelayno bulshadaasi waa runtiis walaa يجuuز ma banaana an yudraka in laga tago alxukم الثaabitu xukunka ثaabitkaa oo lagu dhaqmaayey in laga tago min غayri nadrin fiirma la'aan iyo dhugasho la'aan iyo in la iska degdego ma banaana wy hawsha ayaa wasaxw wabilaahi atawfiiqu alla ayay ahaatay wey waafajinta iyo tala saarashadu wey hada wabilahi towfiiq sal اllah waslm calى nabiyina mxamed wعalى alihi وaصxaabi ajmaciin